بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد المفعول المطلق waxaynu ka bilaabaynaa bogga laba boqol iyo saddex iyo konton iyo mafcuululmutlaqa almafcuul waxa weeye shay la sameeyey almutlaqna waa la idlaaqay oo lama qaydin waxa laga idlaaqay waa in xaraf jaar lagu qaydo sida mafcuulun bihiga ba'da loogu qaydo ama mafcuulu min ajlihiga minta loogu qaydo haddii mafcuulu macahu lagu magacaabana laamka loogu qaydo mafcuulu lahu haddii lagu magacaabana laamka loogu qaydo labadaa mafcuulun bihi labadaa mafcuul xaraf baa lagu qaydaa mafcuulun bihiga ba' baa lagu qayday mafcuulu min ajlihi iyo mafcuulu lahuna labadaba marna min baa lagu qaydaa marna laan baa lagu qaydaa waana isku mid saddex mafcuul laba mafcuul oo kaloo lagu qaydo ayaa jiraa cafwan mafcuulu fiihigana fii baa lagu qayday saddex mafcuul baa xaraf lagu qaydaa waa mafcuulu bihiga iyo mafcuulu min ajlihiga iyo mafcuulu fiihiga mafcuulu macahuga ana daraf baa lagu qayday mafcuulu macahu markaynu nidhaa daraf baa lagu qayday waa mafaaciisha ka shanaad ka afraad mafcuululmudlaqa oo keenan ah eh, waa la idlaaqay oo wax lagu qeyday haba yaraadee ma jiro mafcuululmulaq waxa mudlaq loogu bixiyey isaga mafcuul un baa loo yaqaanaa xaraf jaarna laguma qaydo darafna laguma qaydo waa muطlaq markaa cashirkeenani ama mafcuulkani almafcuul اlmuطlaqu waa mafcuul اlmuطlaqi kutubta qaarkood baabulmasder bay yidhaahdeen oo masder bay u yaqaaniin haddaba culima masderka haddii baabulmasder aynu nidhaa iyo haddaan mafcuululmuطlaq nidhaa waxa wanaagsan mafcuululmuطlaqan inoo qoran masderku marfuuc wuu noqdaa sida alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin majruurna wuu noqdaa sida tacajabtu min darbika caliyan mansuubna wuu noqdaa sida darabtu darban haddaba masderka ka mansuubka ah oo qura ayaa la odhanayaa mafcuululmuطlaq hadduu masderku marfuuc yahay ama uu majruur yahay labadaa jeer ma aha mafcuululmuطlaq marfuuca iyo majruurka markuu yahay masderka sidiisaba saddexda icraabood buu inoo qaadanaya ardayda qaar baa mooday inuu masderku mansuubuu noqdo mansuubun ma noqdee marfuuc buu noqon karaa oo majruur buu noqon karaa oo mansuub buu noqon karaa qaybta mansuubka oo qura ayaa la odhanayaa waa mafcuululmuطlaq waxay culimmadu ku soo daraan nawaa'ib wax la yidhaah ama naa'ib wax la yidhaah oo mafcuululmulaqa hadduuna masder ahayn naa'ib ka noqdo ayaa isna jira kolka waa wixii masder mansuuba ah iyo wixii naa'ib ah labadaasaa mafcuululmulaq laga dhigaya walmafcuulu mafcuulkii weeye almulaqu mudlaqa ahaayee la idlaaqay ee qeydka laga idlaaqay wahwalmasderu waa masderka alfadlatu fadlada ee dheeraadka ah almusallatu calayhi ee lagu diro caamilun caamil baa lagu diraa oo min lafdihi lafdigiisa ah caamil ay isku lafdi yihiin baa lagu dirayaa mafcuululmudlaqa shardi waxa inuu yahay masder waa kow hadduu masder noqon waayo nawaa'ibtana uu soo geli waayo ama naa'ibna uu noqon waayo masder iyo naa'ibtoona hadduuna ahayn suurtagal maaha inuu mafcuulmudlaq noqdaa alfadlatu waa fadlo fadlada waxaa loo yaqaanaa waxa hadalku uu ka maarmi karo maa laysa ruknan fi lkalaam baa fadlo la yidhaahdaa alfadla waa dheeraad markaa almusallatu calayhi waxaa lagu sallidayaa oo lagu dirayaa caamilun caamil min lafdihi ay isku lafdi yihiin waa masder mafcuululmudlaqa qeybtii lafdiga la odhan jiray ka darabtuhu waan garaacay darban garaacid oo kale ereygaa darbanihi waana masder waana fadlo waana musallad calayhi caamilun min lafdihi oo daraba ayaa caamil ka dhigatay oo caamil u ah oo ku camal falaysa ka darabtuhu waan garaacay darban garaac baan garaacay ama garaacid baan garaacay ow amase min macnaahu mid macnihiisa sita ayaa caamil u noqonayo macnaha un ay ka midoobeen oo xuruufta iyo lafdiga ay iska khilaafeen ka qacatu waan fadhiistay juluusan fadhiisi oo kaleba weeyi ereygaa juluusanhi waa mafcuululmutlaq caamilkiisana xagga macnaha ayay ka midoobeen oo waa qacadda laakiin xagga xuruufta way ku kala duwan yihiin oo juluus iyo qacadda bay kala yihiin waqad yanuubu waxa wakiil noqonaya canhu mafcuululmutlaqa waxa ka wakiil noqonaya hayruhu isaga kayrkii waqad yanuubu waxa wakiil noqonaya canhu mafcuululmulaqa waxaa ka wakiil noqonaya ama masderka hayruhu hayrkii sida aalada shay kastoo wax lagu qabto wakiil baad ka dhigi markaad qof garaacdo usha aad ku garaacday baad wakiil ka dhigi ood nasbini haddaad wax qorto qalinkii aad ku qortay ayaad wakiil ka dhigi haddaad wax kala goyso shaygii aad mididii aad u isticmaashay baad wakiil ka dhigi haddaba shay kastoo aalla ah wakiil baa isna loo yaqaanaa ka darabtuhu waan garaacay sawdan xawd ama shaabuug baan la dhacay darabtuhu sawdan ereygaa sawdanihi waa shaabuuggii waa aaladii wax lala dhacayey kolkaa waa naa'ib fajliduuhum jeedla buu ilaahay yidhi hamaaniina jaldatan siddeetan jeedal ereygaa ereygaa hamaaniina ihi waa mafcuululmutlaq hadda waa tiro isagoo tiro ah ayuu mafcuululmutlaq noqonayaa fajliduuhum jaldiya hamaaniina jalda falaa tamiiluu ha leexanina kulalmayli leexasho kulligeed ereygaa kulli ihi isagoon ahayn masder ayuu naa'ibkii noqonayaa haddana mafcuulmudlaqa iska qaadani magicii waayo masder baa loo idaafeeyey walow taqawala hadduu yidhaa calaynaa annaga dushayada bacdal aqaawiili qowlalka iyo hadallada qaarkood ereyga bacda ihi waa masder mafcuululmutlaq ah waxaana loo idaafeeyey ereyga alaf bacda waxa weye waa mafcuululmuطlaq waana naa'ib waxay naa'ib u noqotay iyadoon masder ahayn waxaa loo idaafeeyey masder alaqaawiil ah walaysa minhu ka mid ma aha mafcuululmuطlaqa ka mid ma aha ama naa'ibka wa kulaa cuna minha xaggeega rakadan si waasaca ama isagoo waasaca cuniddu ay tahay rakadan isagoo cunidu ay waasac tahay ereygaa rakadan ma aha mafcuululmuطlaq oo naa'ib ma aha waayo sifaynu ka dhigi doonaa ama icraabo kale aynoogu bannaanaan halkaa ayuu sheekhu kaga baxay mafcuululmuطlaqii wuxuu inoo tilmaamay shuruudo lagama maarmaana uu leeyahay koo waa inuu masder yahay laba waa inuu fadlo yahay saddex waa in almusallad calayhi caamilun min lafdihi ow min macnaahu uu yahay tusaalayaashiina wuu bixiyey naa'ib baa jiro masderka naa'ibkaa uu mafcuululmutlaq iska noqon ragga qaarkoodna ay yidhaahdeen mafcuululmutlaqa ayuu caadi ugu jiraa may er niyaabuu ku soo galay ragna ay leeyihiin wuxuu sheekhu ka tusaaleeyey afar qaybood waxaa weeye darabtuhu sawdan oo aaladii buu ka soo qaatay fajliduuhum hamaaniina jaldatanna cadadkiibuu ka soo qaatay falaa tamiiluu kullalmaylina shayga kulli haddii loo idaafeeyo masder buu ka soo qaatay walow taqawala calaynaa bacda alaqaawiilina kelmadda bacdi ah haddii masder loo idaafeeyuu ka soo qaatay afartaasi waa naanaa'ib weeyi oo naa'ib bay noqonayaan kelmad ardayda qaarkood ay naa'ib moodayaan buu tilmaamay inayna naa'ib ahayn wuxuu yidhi wakulan wakulaa minhaa raqadan kulaada raqadantaasi caamilkeeguna kulaada yahay ha moodina inay iyadu naa'ib tahay bal sharaxa aan eegno lamaa anhaytu markaan gebagebeeyey alqowla ka hadalkii filmafcuuli bihi laga hadlayay mafcuulun bihiga iyo wamaa ka yatacallaqu bihi ku tacalluqaya oo min axkaami almunaadaa munaadaha axkaamtiisiiya ila in munaaduhu mafcuulun bihigu ka tirsanaaye sharactu waxaan gudagalay fil kalaami ka hadalka cala haanii ka haaniga ah aan ka hadlo ka labaad oo min almafaaciili mafaaciisha ah wa huwa isagu almafcuulu almutlaq waa mafcuulka mafcuululmuطlaqa loo yaqaan wa huwa cibaaratun waxaa laga cibaaraya kelmaddaa cibaaratuna in badan baad shuraaxda ku arki doontiin waxa weeye min tacbiiri اlmasder wa iraadat ismi اlmafcuul wa huwa mucabarun bihi waxaa laga cibaareeyaa can masderin mucabarun bay ka dhigan tahay haddaad cibaara aragto wa huwa mucabarun bihi waxaa laga cibaareeyaa can masderin masder baa laga cibaareeyaa masderka oo fadlatin dheeraad ah masderka oo tasallada uu ku dirmay calayhi doshiisa caamilun caamil uu ku dirmay caamilka oo min lafdihi ay isku lafdi yihiin ow min macnaahu ama macnihiisaba sitaa falawalu ka hore ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisaoo kale weeye wa kallama allaahu alle ayaa la hadlay wa kallama allaahu alle ayaa la hadhadlay muusaa nebi muuse takliiman lahadhadal yaa haddaba mafcuululmudlaqii ah ama masderkii ah waa takliiman caamilkiisuna waa kallama waa isku macno waana isku xuruuf lafdi baa la odhan jiray wa haani ka labaad ee macnaha un ay ka midoobayaanay xuruufta ku kala baydhayaan waa naxwu qowlika qowlkaaga oo kale qacatu waan fadhiistay juluusan fadhiisi baan fadhiistay qacatu juluusan ereygaa juluusanihi waa mafcuulu lmulaq qacatu waan fadhiistay juluusan fadhiisi juluusantaasi waa mafcuululmutlaq juluusan baa mafcuululmud waxaa caamil u ah ereyga qacatu ah waana noocii la odhan jiray macnawi oo caamilka oo qacada ah iyo masderka oo juluus ah macnahay ka midaysan yihiin oo qacaddana wuu fadhiistay weeyi juluusna waa fadhiisi weeyi laakiin xuruuftay ku kala duwan yihiin wa ta'allaytu waan dhaartay oo kaleba weeye xilfatan dhaar dhaar ayaan dhaartay waa macnawigii ta'allaa waa ficilkii oo waa dhaartii xilfatanna waa dhaar haddaba macnaha way ka midaysan yihiin laakiin xurufta way ku kala gedisan yihiin qaalo shaaciru gabayaagii wuxuu yidhi shaacirkii ta'alla awsin xilfatan liyaruddanii ilaa niswatin kaannahunna mafaa'idu ama maqaayidu تألى بن أوس xilfة lي yrudnي إlى النيs وtinkaأnahuna mafaaئd haddaba haddaan liyarudani laamka kasrinno sidana inoo noqoni tacliil bay noqon waana la fadxin karaa kaygu hadda uu fadxiyey ta'allaa waxa dhaartay ibnu owsin ina ows ayaa dhaartay xilfatan dhaar ayuu ku dhaartay liyarudanii inuu iceliyo ayuuna u dhaartay ilaa niswatin dumar inuu ii celinayo dumarka oo ka'annahunna la moodo mafaa'idu mafaa'id la moodo mafaa'idda waxaa lagu macneeyaa ama se ay tahay qofka eh, roodhida dubaya bahasha ama qori ha ahaato ama wax kale ha ahaatee bahasha roodhida lagu dubo ee lagu celceliyo taa qorigaa ama looxaa ayaa mafaa'id la yidhaahdaa ninkani wuxuu leeyahay inuu aws ayaa dhaartay wuxuuna ku dhaartay inuu dib iigu celinayo dumar aad mooddo qorigii roodhida lagu dubayey oo kale waa dumar wada dhuxul aad mooddo oo gaboobay oo maxaanku idhaa dhuudhuuban oo midab ahaan madow ayuu yidhi waan kugu celinayaa bal ninkaa eege buu yidhi wuxuu ku dhaaranayo waxaa kaloo la akhrin karaa kaannahunna maqaa'idu baa la akhrin karaayo haddii maqaa'idu aan qaaf akhrinno oo maqaa'id aynu nidhaahno waa dumar la wada seeteeyey ama la wada xidhxidhay oo la wada dabray ayay noqonayaan ama la wada silsiladeeyey miyay waalan yihiin oo waa la seeteeyey baynu nidhaahnaa ama waa la silsiladeeyey baynu nidhaahnaa maxaynu ku macnaynaa markaa waa dumar wada xidhxidhan ayuu ninkaasii leeyahay waan kuu geynayaa buu yidhi te alla waxaa dhaartay ibnu owsin ina ows ayaa dhaartay xilfatan dhaar ayuu ku dhaartay liyarudanii inuu ii celinayo ilaa niswatin dumar inuu ii celin ka'annahunna la moodo dumarkaa mafaa'idu qorigii lagu dubi jiray roodhida maxalu shaahidka aynu beydka u soo qaadannay waa ta'allaa oo caamil ah oo dhaarasho ah iyo xilfatan oo masderkii ah oo dhaarasho ah kolkaa macnahay ka midoobeen laakiin xuruufta way ku kala gedisan yihiin oo xuruufta way ku kala duwan yihiin wadaalika kaasi lianna alaliyata aliyadu hiya alxalifu waa dhaarta walqucuudu qucuudkuna huwa ljuluusu waa fadhiisiga waxtarasdu waxaan iskaga ilaaliyey bidikri lfadlati fadlada markaan sheegay can naxwi qowlika qowlkaaga oo kale aan iska ilaaliyey an idhi kalaamuka hadalkaagu kalaamun waa kalaam xasanun wanaagsan ereygaa kalaam ah ee dambe fadlo maaha oo dee waa marfuuc waaba khabarba wa qowlilcarabi carab qowlkeegaan iska ilaaliyey jadda waxaa dadaalay jidduhu dadaalkiisii ay yidhaahdeen jiddigaa dambe waa masder haddana waaba faacilba fa kalaamun ahaani kalaamka dambe iyo wa jidduhu ereyga jiddi ihiba masderaani waa laba masder oo sullita calayhimaa lagu sallidoo lagu diray caamilun caamil lagu diray waa laba masder buu sheekhu yidhi haddaba ereyga kalaamihi isaga ismulmasder baaba wanaagsan inuu sheikhu yidhaah laakiin masderka iyo ismulmasderku waa isku xeer uun sullita alayhimaa waxaa lagu diray caamilun caamil min lafdihimaa ay isku lafdi yihiin kalaamuka kalaamun kalaamunta dambe yaa rafcinaya kalaamukada hore oo dee mubtadaah ilan kalaamka dambe waa khabar khabarkana mubtadaha rafciya jadda jidduka marka la yidhah ama jadda jidduhu ereygaa jidduhu waa faacile yaa rafcinaya ficilka jadda'a ah waana isku xuruuf waana isku macno waxaa lagu diray buu ku leeyahay caamilu min lafdihima wa wahwa alficlu waa ficilka fi lmithaali haani tusaalaha dambe jada jiduhu jidhu ah walmubtada'u waa mubtadaha fi lmithaali alawal tusaalaha koobaad binaa'an waxaynu ku binaynaynaa calaa qowli sibaweyhi sibaweyhi qowlkiisii odhanayey ina mubtadaa mubtaduhu caamilun wuxuu ku camal falaa filkhabari khabarka dhexdiisa walaysa ma aha hadana labada tusaalaba min baabi lmafcuuli lmuطlaq mafcuululmuطlaqa baabkiisa fii shayin waxba kama aha maxaa sababay fadlayna ahayn waqad tunsabu waa la nasbin karaa ashyaau sheeyo ayaa la nasbin cala almafcuuli lmuطlaq mafcuululmuطlaqnimo ayaa lagu nasbin walam takun iyadoon ahayn masderin masder iyadoon ahayn wadaalika kaasi calaa sabiili niyaaba waa wakiil noqosho dariiqeed can ilmasderi masderka wakiil laga noqonayo naxwu kullin waa lafdiga kulli ah iyo wa bacdin lafdiga bacdi ah mudaafayni oo loo idaafeeyey ilalmasderi masder loo idaafeeyey ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisaoo kaleba weeyi ilaahay baa isagoo inala hadlayo ina yidhi falaa tamiiluuha leexanina kullalmayli leexasho kulligeed walow taqawala hadduu odhan lahaa calaynaa annaga dushayada bacda alaqaawiili qowlalka qaarkood iyo hadallada qaarkood walcadadi tirada ayaa ka tirsan naxu fajliduuhum jeedala hamaaniina siddeetan jaldatan jeedal fa hamaaniina mafcuulun muطlaq weeyi wa jaldatanna tamyiizun weeyi wa asmaa'ulaalaati iyo asmaada asmaa'ulaalada loo yaqaan waa qalabka wax lagu qabto sida darabtu waan garaacay darabtuhu waan garaacay sawdan shaabuug baan la dhacay ow casan ama ul baan la dhacay ow miqracatan ama budh baan la dhacay walayse ka mid ma aha mimaa ka yanuubu ka wakiil noqonaya canilmasderi masderka sifatuhu tilmaantiisu masderka haddii la xadfo oo tilmaantiisa lasoo reebo ka mid maaha baabkii niyaabada waaba aayaddan oo kale naxwu wakulaa cuna minhaa jannada xaggeega ka cuna rakadan aklan rakadan cunid waasaca khilaafan waxaynu khilaafaynaa lilmucribiina ragga wax icraabo qaarkood zacamuu waxay sheegteen anna alasla asalku inuu ahaa aklan ragdan inuu ahaa aklan ragadan inuu ahaa wa annahu xadafa almawsuufa mawsuufka ayuu xadfay wa naabad waxaa wakiil noqotay sifatuhu sifadiisii ayaa manaabahu ka wakiil noqotay fantasaba wuu nasbismay intisaabahu siduu mafcuulku u nasbismayey wa madhabu sibaweyhi waxa weeye sifo ayay ka dhigeen qoladaasi sibaweyhina xaalu ka dhigaya wa madhabu sibaweyhi waxa weeye anna daalika kaa raqadanihi innamaa huwa xaalun waxaa laga xaalaynayaa min masderilficli ficilka masderkiisa almafhuumi laga fahmayo minhu xaggiisa wa taqdiiru taqdiirtuna waxa weeye fakul cun xaalata kowni alakli cuniddu kiiyay tahay fakulaa ma yidhi fakulaa cuna eg aniga fakul buu ii qoray fakulaa cuna xaalata kowni alakli cuniddu ti'iyay tahay ragadan mid waasaca oo ballaadhan wayadullu waxa ku tusaya calaa daalika arrinkaa annahum yaquuluun waxay yidhaahdeen nimanka carbeed siira calayhi dawiilan bay yidhaahdeen siira calayhi dawiil ereygaa dawiilana haddii masderka uu naa'ib ka yahay maxaa kolkaa lagalaga yeeli lahaa maxaa loo godi waaye oo kale ama wax kale loo akhrin waaye siira waa la socday calayhi dushiisa dawiilan in badan fa waxay joojinayaan aljaara walmajruur jaar iyo majruurka calayhiga ah maqaamalfaacili halkii faacilka walaa yaquuluuna ma odhanayaan dawiilun oo ma godayaan hadduu masder wakiil ka yahay dee masderka waa la rafcin jire oo naa'ibu faacil baa laga dhigi jiray sifadiisana waa la rafcin lahaa markaa dawiilun baa la odhan lahaa birafci fadalla wuxuu tusiyey calaa annahu isagu xaalun xaalo inuu yahay laa masderun masderse inuuna ahayn wa ilaa haddii kale lajaazad waxaa bannaanaan lahayd iqaamatuhu in la joojiyo maqaamalfaacili faacilka meeshiisa li'anna almasdera masderkii yaquumu wuu istaagayaa maqaamalfaacili faacilka meeshiisa biitifaaqin si iswaafaq uu ku sugan yahay halkaa waxaynu kaga soo baxnay culimo mafcuulkii la odhanayey mafcuululmutlaq ayaynu bartaa kaga soo baxnay halkanna sheekhu wuxuu doonayaa inuu inoogu xijisiiyo mafcuululahuga oo ragga qaar mafcuululahu ay u yaqaaniin ragga qaarna mafcuulu min ajlihi ay u yaqaaniin ragga qaarna mafcuulu liajlihi ay u yaqaaniin mafcuululahuga in badan baynu soo sharaxnaye wax adag maaha waxa weeye sow hadda ma fadhi sow ma wada fadhidiin sababtaad u fadhidiin unbaa mafcuululahu ah sow dhar ma xidhnid sababtaad dharka u xidhan tahay baa mafcuululahu ah saw anuma hadlayo sababta anu hadlaya mafcuulu lahu ah waxaa laga dhigayaa un masder ficil laga dhigi maayo an lagu nasbiyey masder caadiya baa laga dhigayaa masderkaasaa markaa sidaa loo xarakayn doonaa almafcuulu lahu waa mafcuulu lahugii waalmafcuulu lahu waa mafcuulu lahugii wa huwa isagu almasderu waa masder masder weeye mafcuulu lahugu oo muxuu kaga duwan yahay mafcuululmuطlaqii hadda masderka ahaa shardi waxa weeye masderkan mafcuululahuga ah caamilkiisa inay kala macno yihiin waa kala macno kii hadda aan ka soo baxnayna shardi wuxuu ahaa caamilka inay isku macno yihiin ama markaa isku xuruuf ha noqdaan oo lafdigii ha noqdaan dalabtu darban oo kale ama macnahoo qura un ha wadaagaan sidii jalastu qucuudan oo kale walmafcuulu lahu waa mafcuulu lahugii wa huwa mafcuulu lahugu almasderu waa masder mafcuululahgu waa masder baynu nidhi almasderu masder weeyi mafcuululahgu waxaa inaga baxay waxaan masder ahayn almucallilu wuxuu cillaynayaa lixadasin xadas iyo dhacdo ayuu cillaynayaa wuxuu mucallil u yuhu cillo u yahay xadas iyo ficil dhacay ayuu sabab u yahay dhar baad xidhan tahaye dharkan aad xidhan tahay waa ficile waa in la cileeyo waxaa cilada u ah baa mafcuululahu la odhanayaa shaarakahu wuxuu la wadaagaa caamilkiisa waqtan waqtiga ayuu la wadaagaa wa faacilan faacilkana wuu la wadaagaa waxa weeye caamilkiisa xagga waktiga uu la wadaagaayo waa isku wakti isaga iyo caamilku inay isku wakti noqdaan baa loo baahan yahay faacilkana wuu la wadaagaayo waa isku faacil faacil qura ayaa isna samaynaya kan kalena samaynaya walmafcuulu lahu mafcuulu lahugii wa huwa isagu almasderu waa masder almucallilu wuxuu cileeyaa lixadasin dhacdo shaarakahu wuuna la wadaagay waqtan wakhtiga ayuu la wadaagay wa faacilan faacilkana wuu la wadaagay sida qumtu waan istaagay ijlaalan weynayn laka adiga aan ku weynaynayo yaa mafcuulu min ajlihi ah ijlaalan waayo waa masder ijlaalan waxaynu ku garanaynaa ardayda kolleydee rag baa sarfiga dhigtaye ficilka afcala ah saakaan dhiganaynay maxaa afcala lagu keenayay baan isku ogeyn ifcaal afcala ifcaal ajalla haddaba waa afcala maxaad ku keeni ajalla ijlaal acadda maxaad ku keeni acadda icdaad baad ku keeni icdaad aslama islaam akhlasa ikhlaas qumtu waan istaagay ijlaalan weynayn laka adiga aan ku weynaynayo haddaba ijlaalan waa masder waana mucalliloo wuxuu cillo u yahay ereyga ijlaalihi taagnidaada sababta aad isku taagtay waa maxay waa weynaynta darteed waxaana isku faacil yihiin qumtu ka istaagaya iyo ka weynaynta samaynaya muna qof qura wada ahayn waa inay qof qura uu isla noqdo haddana waxay isku mid ka noqdeen xagga zamanka xilliga aad istaagayso iyo xilliga aad qof weynaynaysaana waa isku wakhti qura un qumtu waan istaagay ijlaalan baan isku taagay weynayn laka adiga aan ku weynaynayo fain fainfaqada hadduu waayo almucallilu mucallilka kan wax cillaynayaa shardan shardi hadduu waayo masdernimadiibuu waayey ama mucallilnimadiibuu waayey ama mushaarakadii ficilkuu waayey ama mushaarakadii zamankuu waayey ama mushaarakadii faacilkuu waayey eeg hadda waa la jeriyo xaraf jaar baa lagu jeri xaraf jaaroo tacliil faa'iideeya ama laam ama min ama fii ama ba afartaa xarafkaa doonto ayaad ku jeri fa in faqada hadduu waayo almucallilu kan mucallilka ee wax cillaynayaa shardan shardi hadduu waayo jura waa la jeri bixarfi tacliili xarfu tacliil baa lagu jeri naxwu khalaqa wuu abuuray lakum dartiin buu u abuuray suurat eh, ruum khalaqa lakum buu ilaahay leeyy dartiin buu u abuuray haddaba ereygaa lakum ihi waxay cillo u tahay mucallil u tahay abuurka abuurka inaga darteen baa loo abuuray waxyaabo badan oo ka mid a wahuwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiican buu ilahay suurat lbaqara ku leeyahay waxaa dhulka dushiisa yaaloo dhan dartiin baa loo abuuray waxaan doonaynaa haddaba lakum taasi maadaamay khalaqadan ay cillo u tahay maxaa mafcuululmuطlaq mansuuba looga dhigi waaye shardiga masdernimada abay weyday lakumtu waa damiir masder ma aha haddaba waa in la jaraayo dee laam lagu jiraa xarfu tacliil lagu jiraa lakum baa lagu jiray wa inii latacruunii lidikraaki hizatun kaman tafada lcusfuuru ballalahu lqadru gabayaaga yidhi oo kaleba weeyi wa inii aniga latacruunii waxa igu soo degaysa lidikraaki inanay markaan ku xasuusto hizatun gariir baa igu soo degaya waa nin gabaya oo qays la odhan jiray wuxuu idhi inan buu la hadlayaa ayuu ku soo halqabsadayoo inanay haddaan ku xasuustaba waan gariiraa buu ihi gariir baa igu soo degaa haddaba waxaa la doonayaa aaway ereyga iminkaa gariirka yaa sabab u ah gariirka uu gariirayo shimbir yaroo qoyay baad i mooddaa buu yidhi shimbir qoyey ayaad i mooddaa siduu biyaha iskaga shuxu u gariiraan u gariiraa buu yidhi haddaba gariirka ayaa sabab u ah gariirka waxaa sabab u ah xusuusta mar alla markuu xasuusto xasuustaasi markay meesha timaado ayuu gariir samaynayaa dikrigaasi waa mafcuulu min ajlihiga kaan odhan lahayn ee sababta ahaa weeye kow masder wuu yahay oo dikrigu waa masder dikraa waynagii ku soo dhiganaynayba dee ficlaa dikraa eeg lidikraaki maad odhan laakiin odhan maysa lidikrayki lidikrayki ha odhanin hadda waa dikra waa ficlaa waxaan uga soconnaa markaa maadaama ereygu uu dikraa masder noqday cillona uu yahay uu mucallilna yahay faacilkiibuu caamilkiisa ku garab maray oo tacruunii waa soo degid yaa soo degaya faacilku waa hizada dambe hizadaa soo degaysa dikriganna yaa faacilu ah gabayaagaa faacilu ah ka wax xasuusanaya waa gabayaaga waxa ku soo degayaana waa gariirka faacilkiibaa kala baydhay oo midna gariir noqday midna gabayaagu noqday waxa qasaba inaynu jerno dikraaga xarfu tacliilan ku jirdhowa kaa gabayaagu laamka ku jiray faji'tu waqad nadat linowmin hiyaabaha isla imru'ulqays weeye inan buu ka hadlayaa aad u qurux badnayd oo raggu ay ku soo dhici waayeen cid ilaalisana loo sameeyey markaasuu yidhi inantaa anigu waanu tagaayo waanu is aragnaa waan kulannaa buu yidhi iyadoo gaadh badan le baan haddana inantaa is aragnaa buu yidhi kolkaa afka unbuu ka leeyahay waan is aragnaaye waxba kama jiraan bay ahayd waxa la gabayaaga in badanoo in badan oo ka mida adufuux cala lisaan wax la yidhaha baa ku badan waxay carabka un ka leeyihiinoo aan uga dambaynin baa jira wuxuu yidhi faji'tu waanu imid inantii inantii qaaliga ahayd baanu imid buu yidhi waqad nadad iyadoo iska siibtay linowmin hurdo u siibtay hiyaabaha dharkeegii ereyga nadad ah waxaa loo isticmaalaa marka shadka laga daayo xinnaha markay dumarku maydhayaan xinuhu wax kala hadha ma aha waa wax mar qura biyaha sidaa unu raaca haddaba dharkii mar qurunbay saa iska tidhi buu doonaya inuu yidhaah kolkaas sidii xinuhunbay iska dhigtay fa ji'tu waanu imid waqad nadad iyadoo iska muldhisay oo iska siibtay linowmin hurdo iskaga siibtay hiyaabaha dharkeegii awey mafcuulu min ajlihiga halkan aan raadinaynaa waa ereyga nawm ah kow masder wuu yahay oo naama wuu seexday nawman baa masderkeega lagu keenaa naama nawman baynu ku keeni waa kow ficilkiisiina waxa weeye ficilkiina linowmin hiyaabahaa waa nadad nadad weeyi ficilkii waa nadad mucallil wuu yahay oo sababtay dharka u siibatay waa hurdo inay seexato ayay doonaysaa oo sawka nin waanu imid iyadoo dharkii iska siibtay isagaba ilayn iskagama bixinina hurda iskaga bixisay hurda iskaga bixisay laakiin hurdadaasaa tu khayaana a ahayd waxay khayaamaysay buu leeyahay ciddii iyada ilaalinaysa iyo xaafadooda xafadooday uga dhigaysay inay seexatay mana see mana seexanaysa ee markay seexdaan ayay dib ka soo toosaysaa buu yidhi gabayga xagga dambuu ku ishaari doonaa uu ku tilmaamayaa haddaba waxa weeye waqad nadad linowmin markaynu eegno kelmaddaa nawminihi waa masder waana mucallil laakiin shayga ay weyday waa zabankii caamilkiibay isku zaban noqon waayeen nadad waa dharsiib xilliga dharka la siibo iyo xilliga la khuurinaya ma isku daqiiqadaa daqiiqadaha aad hurudeed dhegta addee kuurinaysid iyo kaad dharka bixinaysa ama isku mid midbaa mise way kala horreeyaan yaa horreeya xilliga dharka la bixinayaa horreeya hurdaduna way dambaysaa haddaba waxa qasaba maadaamoo nadad oo caamilkiiya iyo linowmin oo mafcuulu min ajlihigii ihi zabanka ay ku kala baydheen in xarfu tacliil lagu jiro oo linowmin la baa lagama maarmaana halkaasuu sheekhu kaga baxay mafcuulu lahuga intii uu ugu talagalay inaynu ka aragno sharaxa ayaynu eegaynaa uu sheekhu ka soo gudbinayo walmafcuulu lahu weeye wa huwa almasderu waa masderka almucallilu cillaynaya lixadain dhacdo ayuu cillaynayaa shaarakahu wuxuuna la wadaagay xadadka waqtan waqti ayuu la wadaagay wa faacilan faacilna wuu la wadaagay naxwi qumtu waan istaagay ijlaalan weynayn laka adiga aan ku weynaynayo oo kaleba weeye fa in faqada hadduu waayo almucallilu wax cilaynayaa shardan shardi hadduu waayo jurra waa la jeri bixarfi tacliil xarfu tacliil baa lagu jeri naxu khalaqa lakum oo kaleba weeyi khalaqa wuu abuuray lakum dartiin buu u abuuray wa innii aniga la tacruunii waxa igu soo degta lidikraaki xasuustaada darteed hizatun gariir baa igu soo dega oo kaleba weeyi fa ji'tu waan imid waqad nadat iyay siibtay linowmin hurdo ay u siibtay hiyaabaha dharkeegii oo kaleba weeyi athaaliu ka saddexaad oo min almafaaciili mafcuullada ka tirsani almafcuulu lahu waa mafcuulu lahugii wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa almafcuula liajlihi baa lagu magacaabaa wa min ajlihina waa lagu magacaabaa wa huwa isagu kullu masderin waa masder kaste mucallilin oo cilaynaya lixadain dhacdo ayuu cilaynayaa mushaarikin wuxuu la wadaagayaa lahu isaga fi zamaani zamanka iyo walfaacili faacilkaba wuu la wadaagayaa wadaalika kaasi ka qowlihi tacaalaa waa ilaahay qowlkiisa oo kale yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum farahooga fii aadaanihim dhagaha ayay gelinayaan min asawaaciqi danabka aawadii ayayna u gelinayaan xadara almowti geeri iyo mowd iyagoo ka baqaya haddaba xadaralmowd markaynu eegno ereygaa xadara ihi waynu aragnaa yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim min asawaaciqi xadara almowt xadara waa mafcuulu min ajlihi shuruudiina wuu dhammaystirtay waa la nasbiyey falxadaru masderun waa masder mansuubun la nasbinayo dukira waanan la sheegay cilatan baa loo sheegay waxa ugu wanaagsan baa la yidhi sheekha markuu wax sharxayo ereyada uu ku sharxayo kuu sharxayay ku soo qaataa dukira waa la sheegay cilatan baa loo sheegay ereygan cilatana ka warrama sheegidda maxaa sabab u ah waa la sheegay maxaa loo sheegay cilatan liajli cila cilatan tanaa mafcuulu min ajlihi ah cilatan waa mafcuulu min ajlihi waayo masder way tahay mucallil way tahay dukirada waa la caamil waana waxaan doonaya waa la zamaan waana la faacil dukira waa la sheegay cilatan baa loo sheegay cilayn lijaclil asaabici asaabicda ka yeelideeda la cilaynayo fil aadaani dhegaha dhexdooda la yeelayo wa zamanuhu zamankiisa iyo wa zamanuljacli yeelidda zamanka eguna waaxidun waa mid wa faaciluhu faacilkiisu aydane sidoo kale wa faaciluhumaa faacilkoogu aydan sidoo kale waaxidun waa mid wa hum iyagu alkaafiruuna waa gaalada kuwa dhagaha faraha gelinaya ee geerida ka baqaya waa isla qoluna waa gaalada falama stuufiyad markii la dhammaystirtay haadihi shuruuddu shuruudan markii la dhammaystirtay intasaba wuu iska nasbismay falow faqada hadduu waayi lahaa almucalliluka mucallilkii shardan shardi oo min haadihi shuruudi shuruudahan ka tirsan wajaba waxa waajibayaa jaruhu in lagu jero bilaami tacliili laamu tacliil in lagu jero fa mihaalu maa kii tusaalihiisa faqadda waayey almasderiyata masderiyadu waa qowluhu tacaala ilaahay qowlkii ka masdernimada waaye waa aayaddan oo kale huwa ilaahay alladii ka weeyaan khalaqa abuuray lakum dartiin abuuray maaka fi lardi dhulka dhexdiisa ku sugan jamiican dhammaantii waa khalaqa lakum lakum taa wey masdernimadiibu waaye fa ina almukhaadabiina kuwa lala hadlayaa hum ulcilatu cillo iyo bay u yihiin fi lkhalqi abuurka wa khufida waa la khafdiyey damiiruhum damiirkooga bilaan baa lagu khafdiyey liannahu isagu leysa ma aha masderin masder ma aha wa kadaalika kaa waxaa la mida qowlu imruulqays qowlu imriilqays imriilqays qowlkiisii ayaa la mida muxuu yidhi imruulqays walow annamaa sacaa liadnaa maciishatin kafaanii wala maطluub qaliilu min almaali walow annamaa ascaa haddaan ku dadaali lahaa liadnaa maciishatin nololka ugu yar haddaan ku dadaali lahaa kumaan dadaaline kafaanii wuu igu fillaan lahaa walam adlub mana dalbin qaliilun wax yar baa igu fillaan lahaa oo min almaali maalkiiya waxaan doonaynaa waa liadnaa maciishatin ereygaa ad walow annamaa ascaa liadnaa maciishatin laamka waxaa loogu jiray ereyga adnaa ismu tafdiil buu noqday oo masderiyadiibuu waayey walow annamaa ascaa haddaan u carari lahaa liadnaa maciishatin nolol inta ugu yar haddaan u carari lahaa kafaanii waxa igu filaan lahaa walam adlub maba dalbine qaliilun wax yaroo min almaali maala igu filaan lahaa fa adnaa ereyga adnaa'ihi afcalu tafdiilin waa afcalu tafdiil walaysa mana aha bimasderin masder ma aha falihaadaa sidaa darteed jaa'a wuu yimid makhfuudankii oo lagu khafdinayo bilaami laam wa mihaalu maa kii tusaalihiisa faqada waayey itixaada zamaan zaman midoobay ka waayey waa qowluhu gabayaaga qowlkiisa faji'tu waqad nadaad linowmin hiyaabahaa لdsitr إlا libsة الmتfadل fajiئtu waanu imid waqad nadad iyadoo siibtay baanu imid linowmin hurdo ayay u siibtay hiyaabaha dharkaygii lada sitri albaabka agtiisaan ugu imid ereyga sitriga daah u ahaan jiray hadda albaabaa beddelayoo dee baa miyigii laga soo wada guuray oo haddaad daah tidhaa cid daah kuu garanaysa inayna garan ayaa laga yaaba ama daahan gidaarka ku yaalla ayaa loo qaadan karaaba lada sitri daaha agtiisa ayaanugu ugu imid buu yidhi daaha agtiisa iyadoo taagan ilaa libsata almutafadil maalqabeenku inta yaruu ku seexdo intaa yarun iyadoo la soo hadhay baan u imid buu yidhi qofka maalqabeenka ahi dhar yaruu ku seexdo ayaa jiruuna iska saarin laakiin qofku hadduuna dharba haysanin oo intaa uu xidhan yahay oo qura uu haysto dee wuu iska wada saaraya waxaa dhici karta intuu iska wada saaro inuu maryo kala huwado fuqahadu waxay baadhaan haddaad tidhaa saaxiibka xaaji eh, garani si maanta aan kaa ergiste ma ku seexani talow garankaa kuma seexan kartid eh, haddaad tidhaa garankaaga isi waan kuu soo celiniye waan xidhaniye dee ha ku seexanin ha kaga seexanin waayo qofku markuu hurdo jidhku wuxuu sii daayaa waxyaabo fara badan buu sii daayay daalku iska saara xataa wuu nasanaya ilayni jidh istaaran buu ahaaye wuu nasanayaayo waxbuu sii daynayaa jidhku waxaa la yidhi marada lagu seexdo iyo taan lagu seexan xataa isku adkaysi maaha baa la yidhaahdaa isku adkaysi ma noqonayaan maxalushaahidkeennu waxa weeye wuxuu yidhi gabayaagu faji'tu waan imid buu yidhi waqad nadad iyadoo siibtay linowmin hurdo darteed u siibtay hiyaabaha dharkeegii lada sitri albaabka agtiisaan ugu imid ilaa libsata almutafadil maalqabeenku lebiska yaruu ku seexduunbay xidhnayd buu yidhi haddaba wuxuu tilmaamay inuu albaabka ku ag sugaysay dharkii ay hurdada iskaga saartayna xaafadooday ku khaa'imaysay sidaasuu hadalka u dhigayaa xaafadooda ayay ku khaa'imaysay maxalu shaahiidkeennu waa linowmin ficilka nadad ah ee ka horeeya iyo linowmin xagga zemankay ku kala baydheen oo xilliga dharka layska bixinayo iyo xilliga la hurdo ayaa kala duwan fa ina nowma hurdadu wa in kaana cilatan cillaba ha ahaado fii khalci hiyaabi dharbixinta cillo ha u ahaado laakina zamana khalci hawbi xilliga marada la bixinaya saabiqun way ka horaysaa calaa zamanihi calaa zamani nowm xilliga la hurdo wa mihaalu maa kii tusaalihiisa faqadda waayey itixaad alfaacili faacilku inuu midoobo haddii caamilka iyo mafcuulu min ajlihigu isku faacil ay noqon waayaan sidoo kale isna waa la jerayaa wa ma maa kii tusaalihiisa faqada waayey itixaad alfaacili faacilka midowgiisu qowluhu waa qowlkan gabayaagu uu tiriyey oo kale wuxuu yidhi wainii latacruunii lidikraanki hizatuun kaman tanfada alcusfuuru ballaa lahu lqadru wainii aniga buu yidhi latacruuni waxaa igu soo degaysaa wa innii aniga buu yidhi la tacruunii waxaa igu soo degaysaa lidikraaki markaan ku xasuusto hizatun gariir inanay haddaan ku xasuustaba waan gariiraa buu yidhi kaman tafadda siduu u gariiro al alcusfuuru shimbir yar oo bellalahu uu qooyey alqadru dhibicu iyo roobku shimbir yaroo roob qooyey siduu u gariiro oo kale ayaa haddaan ku xasuusto aan u gariiraa buu yidhi inanuu jeclaaday ayuu ka hadlayey waxaa ka horreeyey beydkan sharaxeennu beydadka uu qorayo cajibtu lisacyi daahri baynii wa baynahaa falama nqadaa maa baynana saakana dahru fayaaxum baha jawan kula wayasaal watalayaami mawciduki lxashru ويا هاجر الليل قد بلغت بي المدى وزدت على ما ليس يبلغه الهجر waxaa tartan la geliyey qolooyinka jacaylka ka warrama gabay ay tiriyeen gabaygii ugu balaaqada badnaa wuxuuna noqday gabaygaa dhexe fayaxubahaa zidnii jawan kula laylatin wayaa salwata alayaami mawciduka aashu mawciduki alxashru wuxuu ku soo gebagebeeyey inanta u jeclaa laakiin ma helin oo ma guursanin wuxuu ku soo gebagebeeyey uu yidhi wayaa salwata alayaam buu yidhi sasabaadda maalmahow mawciduki alxashru bellanteennu waa qiyaamada wax kaloon idhaa garan maaya buu yidhi bellanteennu waa qiyaamada buu yidhi oo qiyaamada muxuu leeyahay talow maalmahan buu leeyahay kolba aan nafta wax ugu sheekaynayo wax kaloon ku idhaa garan maayo anuu dhintaye dee qiyaamadun baanu iselaynaa buu yidhi cidda gar daranna la eegi doonaa beydkaa markii la qiimeeyey wuxuu noqday beydadka xagga xubiga marka ay ka sheekaynayaan number oneka u qaaday iska dhaaf wa innii aniga la tacruunii waxa igu soo degaa lidikraaki markaan ku xasuusto hizatun gariir baa igu soo degaa kaman tafada siduu u gariiro alcusfuuru shimbir yar oo bellalahu uu qooyey alqadru dhibicu uu qooyey mafcuulu liajlihigu waa lidikraaki ereygaa dikraaca weeyi waa mafcuulu liajlihigii maadaamoo tacruuni ay kala faacil noqdeen oo tacruuniina hizatun ay tahay faacilku dikraana faacilku mutakalimka uu gabayaaga uu yahay waxaa la yidhi haddaba laam ha layskaga jiro fa ina dikraa xasuustu hiya hiya cillatu curuwi lhiza hiziga iyo gariirka soo degiddeeda iyadaa cilo u ah wa zamanuhumaa zamankooguna waaxidun waa mid walaakin ikhtalafa waxaa iskhilaafay alfaacilu faacilkii fa faacilulcuruwi eeg halkaa carwi buu kaygu qoraya carwi maaha waa curuwi fa faacilulcuruwi soo degidda faacilkeegu huwalhiza waa gariirka wa faaciludikraa xasuusta faacilkeeguna huwa almutakalimu waa hadlaha lianna almacnaa macnuhu waxa weeye lidikrii aniga xusuustayda iyaaki adiga aan ku xasuusto falama ikhtalafa alfaacilu faacilku markuu iskhilaafay ayaa khufida la khafdiyey mafcuulu min ajlihiga bilaami laam baa lagu khafdiyey wa calaa haadaakan ayuu jaa'a ku yimid qowluhu tacaalaa ilaahay qowlkiisa litarkabuuhaa si aad u fuushiin waziinatan iyo xarago fa ina tarkabuuhaa waa bitaqdiiri lian tarkabuuhaa laamkaasaa la yskaga darsaday wa huwa cilatun cillo ayuu u yahay likhalqi lkhayli fardaha abuurkooga walbiqaali iyo baqasha abuurkeega walbiqaali iyo baqasha abuurkeega walxamiiri iyo dameeraha abuurkooga wajii'a bihi waa lala yimid maqruunan kiiyoo lala xidhiidhinayo bilaami laamkiiyoo lala xidhiidhinayo liikhtilaafi lfaacili faacilka iskhilaafay darteed lianna faacila alkhalqi abuurka ka faacilka waa aayadda qur'aankaa huwa allaahu wa allah caza wajal wa faacilu rukuubi fuulidda ka faacilka u hinow banu aadam waa ilmo bani aadam wajii'a waa lala yimid biqowlihi ilaahay qowlkiisa jalla hanaa'uhu ammaantiisu weynaataye wa ziinatan uu yidhi mansuuban isagoo la nasbiyey lianna faacila alkhalqi faacilka khalqiga ka faacilka u abuuraya iyo wa tasyiinka wax qurxinayaaba huwa allaahu tacaala waa ilaahay uun oo kan faacilkiibaa midoobay ha layska nasbiya haddaba in shaa allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu gebagabooday wallaahu subxaanahu tacaalى aclى w aclam